lima tuxib watardaa wabacd waxaynu ku jirnay ghaswat alaxzaab ama dagaalkii isbahaysiga xulafada waxaynu joognay iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii ay madiine dul joogaan ciidan toban kun gaadhaya oo askari isla markaa waxaynu kaloo soo aragnay iyadoo yuhuud gaar ahaan nimankii reer banu quraydo la odhan jiray ay jebiyeen heshiiskii ay nebiga calayhi salaatu wasalaam la galeen oo iyana xagga gudaha ay kacdoon ka sameeyeen iyadoo markaa magaalada kor iyo hoosba ciidanku ka joogo waxaanu idhi dagaalkan geeridiisa iyo dhibashadiisu ma badnayn ee dhowr iyo toban qof bay ahayd labada dhanba marka la ysku daro laakiin wuxuu ahaa xarbi lacsaab dagaal aad uu kacday dadka dareenkooda iyo malayaashiiyo waxa jira waxaynu soo tilmaamnay nebigu calayh salaatu wasalaam inuu isku dayay inuu ciidanka kala jejabiyo laakiin ay diideen labadii saxaabiya uu la tashaday ee ansaarta madaxda ka ahaa waxaa la yidhahdaa iyadoo dagaalku markaasi meel adag uu marayo oo iyada la hubiyey reer banu qurayda sida xadiidkii saxiixee sacad zubayr ibnu cawaam inuu nebigu diray uu sheegayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay dhibtu ku badantay oo ilaahay in badan bariyo nebigu calayhi salaatu wasalaam اللهمa منزل الكتاaب سريع الحiصاaب اhزم الأحزاaب اللهمa اhزمهم وزلزلهم doocinkaasuu nebigu akrinaya isagoo aad ugu celcelinaya baa la idhaahdaa ilaahay kitaabka soo dejiye xisaabtiisu ay degdega badnaydo ilaahu kuwan maanta jebi ilaahu jebiyo gilgil baryadaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam ilaahay baryey waxaana iska muuqatay markii dambe oo soo baxbaxaysay xisaarku ama go'doomintani mar kastoo sii dheeraataba macnawiyaadka ama dareenka ay qabaan ama moralka ay leeyihiin dadka axzaabta inuu sii liidanayay waayo waxay ahayn jaabojaabe kale ahdaaf xilfi waa wada ahaayeen islaamka lala dagaalamo laakiin xilfi ha lahaadee isku hadaf lama ahayn quraysh hadafkeedu waxay ahayd in muslimiinta lasoo dabargooyo oo mar nimanka ay kasoo takhallusaan acraabti iyo reer miigan kale waxay ahayd hal booba inay soo helaanoo magaalada soo bililqaystaan oo iyagu wax kaloo badan umay soconin madiine iyo timirteeda iyo waxoogaaga ayna soo bilayqaystaan bay u socdeen yahuud waxaad mooddaa inay mutradid ahaayeen inay noqnoqonayeen cahdigii way buriyeen laakiin haddana dagaal toosa weli may gelinu si unbay godadkooda ugu jireen oo islahayeen armaa laydinkaga baxsadaa oo nimankaa kale iska noqdaan culamaai taariikh waxay soo arooriyaan xadiis aan sanad lahayn oo ibnu isxaaq iyo muusa bnu cuqba iyo waaqidi iyo nimankaasoo dhamme akhbaar iyo xikaayaat baa la sheegaa ku saabsan nin saxaabiya la odhan jiray nucaym ibnu mascuud oo khatafaan ashji ahaa qabaa'ilka khatafaaniyiinta ka tirsanaa nucaym ibnu mascuud ibnu camir alashjiciy oo min bani khatifaana ah. waxaa la yidhahdaa ninkaasi wuxuu ahaa say akhbaariyiintani soo wariyaan nin soo islaamay oo islaamkiisu uu cusbaa dabeetana waxay leeyihiin waxaanu ahaa dee khatafaan nin ka tirsanoo dadka dabadda ka yimiya markaa islaamnimadiisana cidima ogeyn baa la idhaahdaa quraysh iyo acraabtii iyo yuhuudda iyo waxaan oo dhan cidina ma ogeyn waxay idhahdaan ninkani muallafkii uu ku burburay dagaalku waa ninkii dhisay bay ku tilmaamaan waxay yidhahdeen nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam siay nimankaasi sheegayaan dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waan soo islaamay tolkayna weli islaamnimaday ma oga ee waxa doonto ifar nimanka akhbaariyiintii waxay soo sheegaan war odhanaya inama anta rajulu waaxid fakadil canna ma istaaac inama alxarbu khudca nin qudhaa tahay oo yacnii nin hal qof oo ciidanka ku soo biray wax badan soo kordhin mayside nimankaa naga hoojiyo jabi inta aad awoodi karto sheekadaas waxaan idhi min xayti sanad waxa saxay maaha laakiin dee alxarbu khudca waa xadiid saxiix aynu naqaano oo bukhaari ku yaala waa wax buu leeyahay akram dayaali cumari xafidahu llah waa shay macquula buu leeyahay in uu ninkani waxaan adeegsadaa waa shay macquula maadaama dagaalkuba uu khudca yahay ninkan waxaa la dhahdaa farsamuu dhisay uu ciidanka gaalid ku burburiyo yahuudi markii horeba way shakisnayd dabeetana waxay xuyay ibnulakhdab waxay kula heshiiyeen inuu isagu qalcadda kula jiro markii horeba cadiga la burinayo aanu bixin waxaa la yidhahdaa ninkan odaygaaba u tegey oo berigii horena xilfi wadaagiya waxay ahaan jireen nimankii yahuudeed wuxuu yidhi bal warrama soo ima garanaysaan oo nimaa garanaysaan may haa baa la yidhi wuxuu yidhi nimankii quraysh la odhan jiray iyo idinku isku dan ma tihidin qurayshi waxay doonaysaa inay dagaalkan gasho iyadoo dhulkeedii ka timo caruurteedii iyo xoolaheedii iyo waxeediiba meel nabad ay u joogaan hadday guulaysatona way arki hadday waxba u suurtoobi weydana dee way iska tegi doontaa idinkana waxaa laydin leeyahay ku dagaalama meel ubadkiinni iyo caruurtiinni iyo beedkiinni meeluu yaallo ayaa laydin leeyahay ku dagaalgala sidaa awgeed teesaani tala maaha hadday maanta iyagu iska noqdaan idinku maxaa samaynaysaan waxaa u baahantiin buu leeyahay si dagaalku uu u dhaboobo inaad tidhaahdaan rahaain qurayshay si aanu idinku aaminno odayadiinna qalcadayada keena duqaytidiina abu sufyaan iyo ragga lamadii oo raggaasi qalcadda hanala joogaan markaasi dagaalka waa idinla gelayna waa ra'yi bay yidhaahdeen kanaad sheegtay waa ra'yi aada u fiican waad tilmaamtay baa laydhaha arrinkii waad asiibtay ra'yigii baa la qaatay bay yidhaahdeen inay dalbaan rahiino nimanka ikhbaariyiintii waxay sheegayaan wuu baxay dabeetana quraysh buu tegaye nimankii kale wuxuu ku yidhi qurayshay nimankii yahuudeed ballankii ay buriyeen waa ka qoomamoodeen ballankii ay nebiga kula jireen ay buriyeen waa ka qoomamoodeen iminkana waxay leeyihin un ballankaa ah, wuxuunbaa inaga soo celin kara inagoo quraysh madaxdeenna dhiibna intaynu quraysh qabqabanno madaxdeeda aanu geyno muxamed oo kuwaasi uu ku safro ayuunbaa dagaalka inaga soo celin karaa sidaa awgeed dee nimankaasi hadday idinla yimaadaan raxiimna keena iyo raxmaadna siiya iyo warkaa hadday keenaan dee waata aan idin sheege dan kalunbaa ka jirte bal iska jira nimankaasi warkoodii caynkaasu ayuu nuxnuxdoodu u socotee waxaa la yidhi quraysh iyo katafaanna ninkani tanuu sheegaya labada qoloba waxay dhaheen laqad asharta bira'yi talaa tilmaamto yahuudi baa layidhi way soo wardiratay siay nimankaasi warramayaanoo waxay yidhaahdeen qurayshay de idinku maanta inaad iska tagtaan waa suurtagal inaan ahaynkan annagu dagaalkii waa idinla gelina quraysh amar bay soo bixisay ee war dagaalkaan weerarka qaadno nimankii waxay dhahan waa idinla qaadaynaa weerarkae laakiin horta waa inaad keentaan cidnala joogta quraysh iyo katafaan waxay dhaheen waa warkii uu nacaym ibnu mascuud inoo sheegay Eh, rahineyo cidna idin siin mayne meesha ma dagaalamaysaan bay dhahay mise dagaalami maysaan dagaalkaan wada gallo qoladanna waxay idhahdeen dagaalka waa gelaynaa diyaar baanu neekeena arrinkaasi wuxuu keenay baa la yidhi in warkii laysku mari waayo oo shakiga uu bilaabmo iyadoo shakigaasi uu jiro oo mushkiladaasi ay jirto ayaa ilaahay subxaanau wa tacaala ciidankiisiina u soo dejiyey muslimiinta yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaaءatkm junuud faarsalna عalayhim riixa وajunuuda lam tarowha wakaana allah bima tacmaluuna basiira ilaahay baa subxaana wa tacaala ciidan samada ka soo dejiye kale ciidanka kani waa riixu saba dabaysha la yidhaahdo weeyaan dabayl baa ilaahay keenay dhabanaysa oo xoog u babanaysa dabayshaasi waxay noqotay taambuugyadii iyo meelihii ay dhisteen nimankii soo dagaal tegay oo dhan tiirarkay u saartay wax allaaliya wixii dheeri dab saaraayoo dhan bay baktiisay weelashiiyo wixii oo dhan bay xagga kale ka rogtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku itixaamay duufaanno duufaanna xagga kale meeshii oo dhan u rogay midda kale waxay ahayd dabayl aad u qabow dabayl aada u qabow riixu saba sida saxiixu albukhaari ku sugan dabayl bay ahayd habaar qabta oo dadkan alle subxaana wa tacaala uu ku halaagayay dabayshaasina markay ku dhabbatay meeshii way fadhihi kari waayeen waayo waa ciidan ilaahay subxaana wa tacaala siduu kuugu guulaynaya isagaa yaqaana waxaynagaga filan wadcigu siduu u ekaa inaynu eegno iyo waxa dhaxan iyo dhib jirta dhanka muslimiinta lafteeda iyadoo dhaxan ay dhacaysaa xudayfa bnulyamaan eh, maalan xadiiska warinayo nebigu calayh salaatu wasalaam uu u diray korjooge iyo inuu wax soo eego xudayfa ayaa xadii wuxuu uga sheekaynayaa niman niman yararoo taabiciin oo berigii dambe ayaa cadhooday baa layidhi waxay dee jibboodena waxay dhahdeen nimankiina saxaabadii ma nebigii intaa soo gaadheen ayaa nebigu caga dhulka ku socon jiray bay dhaheen walle haddaanu joogi lahayn tuurtaanu ku sidi lahayn bay dhahay yacni maba dhacdeen inuu nebi maxamed eh, dhulka lugeeyo annagoo la joogna calayhi salaatu wasalaam xudayfa markaa waxay soo mareen buu uga sheekeeyey waxaydan ogayn buu yidhi laqad ra'aytunaa maca rasuuli illaahi leylat alxazaab raggu jabku soo maro markaa xudayfa u warramaya maalintii axzaabta habeenkii axzaabka iyo waxaanu nebiga la soo marray calayhi salaatu wasalaam iyadoo ciidankii dee ka tiro badan yahay oo kor iyo hoosba laga hayo oo ilaahay siduu sheegaya wazulzulu silsaalan shadiidanka ay ku jiraan ayaa haddana dhaxani ugu darsantay gaajana dee waa tii hore u jirta inu ni raggu dhagax buu caloosha ku xidhnaa tii caloosha dhagax lagu xidhanayay markii godka la qodayayba haddana bil dagaal loogu jiray godka qodistiisii horeynu ka warrannay in caloosha lagu xidhanayay dhagax oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay isagoo laba dhagax caloosha ku xidhan ay arkeen iyadoo waxaasoo dhibi ay jireen ayaa haddana dagaal iyo baqa ku darsamay oo bil dhan toban kun oo askari dusha ka fadhiyeen intaasoo boqolna ay gudaha ugu soo jireen intaasoo dhamm iyadoo ay wada haysato ayaa haddana ilaahay dhaxan keenay gaajada iyo dhaxantana dee laysma tuso nin gaajoonayuunbaa dhexmooda nin dheragsanin dhaxan badani ma hayso dhaxan kalena waa soo dhacdo dabayli baa timi wuxuu leeya iyadoo markaasi aanu wada rundudno naftiina haysato qof kici kari laayay ayuu nebigu intuu iskaagay soo dultaagu yidhi alaa rajulun ya'tiinii bikhabari اlqowm jacalahu allahu macii yowma alqiyaama waar ma jiraa mid idinka mida oo maanta kacaya mid idinka midoo istaagayaa ma jira oo qiyaamaha aniga macayga noqda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha mid aniga macayga noqda oo maanta kaca oo ciidanka yacnii war ka keenaya ma jira fasakatnaa falam yujibhu mina axad buu leeyahy xudayfa isagoo nimankii dhallinyaraed la warramaya waa la aamusay buu yidhi oo nin quri ma jawaabin yacni wuxuu ka warramayaa dhibta jirta iyo say nebiga u ateeci jireen haddana iyo qoladan le nebigoo dee suuqa iska maryaanu xambaari lahayn ta warta aan la timi wuxuu yidhi markaas waxaa dhacday in <clears throat> qof quri oo hadli waayey uma karara qawlahu maratayni falam yujibhu axad warkiibuu nebigu ku celiyey buu idhi laba gooroo dambe waryaa jannada macayga noqonayo kacaya oo nimankaa warkoodii maanta ii keenaya cid baa hadli weyday markay halkaa maraysa buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam qum yaa xudayfa awal codsi bay ahayd markay codsiga joogtay markaa waa raggu dhib baa wada hayso waa las wada nabad laakiin hadda amar bay joogtaa nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam qum yaa xudayfa kac adigu xudayfaw buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam idhab faatinii bikhabari alqowm idan mar haddii amarkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yimi war kale ma yaalo wuxuu leeyahy markuu nebigu yidhi kac waxay noqotay laabud inaan kaco markaasaan istaagay buu leeyahy falam ajid buddan iddacaanii biismi an aquum waxay noqotay buu leeya inaan istaago mar haddii u magacaabayba nebi maxamed alayh salaatu wasalaam uu leeyahay kac xudayfow waan istaagay buu yidhi markaan istaagay buu wuxuu igu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bax oo ciidankaa u tago warkooda ii keen oo cidna ha hujuumin bax oo meesha tag waxna ha geysanin soo dhegedhege iyo soo indhaindhe waxa meesha ka jira dabeetana soo noqo ii kaale sidii baan ku kacay buu yidhi laakiin wuxuu leeyahy falamaa wallaytu min cinda juciltu kaannamaa amshi fii xamaam markaa nebiga ka kacay buu yidhi jeestay ee aan dhaqaaqay ayuunbaa waxaad moodaaba inaan ku jiro xamaam xamaamka waxa loo yaqaanaa yani dhulkan laysku kulayliyo ee diiran maashan way qarqarayeenoo dhaxan baa haysataiyo gaajo laakiin markaan amarkii nabiga qaatay buu leeya alayh salaatu wasalaam dhaxantii u badheedhay ayuunbaaba ilaahay dhaxantii iga qaadayo wixiiba waxaad moodaa buu leeyahay xamaamadan laysku kulayliyo kaleba dhex joogo yacnii nin meel uumiyo la geliyo kale ayuunbaa noqday buu leeya waa karaama ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey markii uu aqbalay nebiga calayh salaatu wasalaam amarkiisii duruuftan adag adag adag ku aqbalay ayuu wuxuu leeya wuxuunbaabaad moodaa ninkaygii inaan eh, xamaam galay oo kale kulul ilaa ayaaan uga tegey buu yidhi wuxuu markaa sawirayaa nimankiioo intay dabayli ku kala tagtay taambugyadii dumeen oo dabkii baktiyey oo weelkii xagga kale u rogmay oo aan dheri dab la saaraynin oo balaayo o dham isugu timi oo dhaxantiina jirto waxaan soo taagay buu yidhi saan soo dhex soo abu sufyaan oo intuu dab yar shiday sii jeestay oo dhabarka ku haya buu leey dhaxan daraaddeed dhabarkuu dabkii yaraa dabka saaray baan soo dul taagay buu yidhi markaasaan damcay buu yidhi leebkiiyo qaansadii baan isa saaray buu yidhi dabeetana waxaan isidhi buu yidhi de waxba uma jiro markaa waa habeen madoobo intan baan dabka u iifinaya markaa abu sufyaan waa arkaa buu leeyo ciidankii intuu kala jajabay in yar meel ag jooga oo dab dhabarka ku haya buu leeya baan issoo dultaagay waxaan isidhi buu yidhi abu sufyaan horta gamuunka ku hubi haddana waxaan xasuustay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam amarku isoo siiyey ahaa cidna ha hujuumina cidna ha baqagelina warkuuna ii keeno saasi ku soco markaasaan leebkii qaasadii kala daayay buu yidhi waxaan hubaa buu leeyay walow rawmaytuhu la asabtuhu buu lahaa haddaan gamuunka gani lahaa lama waayana waan ku dhufan lahaa xadiiska saxiixu muslim suu sheegayo laakiin amarkii nebigan sidiisa u fuliyey buu yidhi farajactu waana amshi fii mili xamaam waan soo laabtay buu leeyay anigoo sidii xamaamka un soconaya kaasi waa saxiixu muslim siduu sheegayey laakiin nimanka qasaasiintii waxay sheeg sheegaan warar badan oo ah xataa inuu abu sufyaan yeedhay oo yidhi warba laysma garan maaye nin walowba cidda kugu xigta qaba gacanta oo waa kumadhe sa ikhbaariyiintu sheegaan wuxuu leeyahay xudayfa labadii hareeraha iga xigay un baan kaga horreeyey buu yidhi war kumaad ahayd adigu adna kumaad ahayd una markay arkeen adna waan dhaafay buu yidhi yani kaanamaa aan eh, aad lai dareemin saaxibu saxiixu muslim raximahullah isagu wuxuu sheegayaa qisadoo koobanoo wuxuu leeyahy waan soo noqday buu leeyahy weli iyadoo aanan aniga wax dhaxana dareemayn buu leeyahy anigoo weli ana amshi fii mili xamaaminkii anigoo weli kulaylkaygii ku dhex jira ayaan soo noqday buu yidhi falamaa ataytuhu faahbartuhu bikhabari اlqowm wafaraqtu qarirtu buu yidhi markii aan u imi buu yidhi nebiga calayhi salaau wasalaam ee aan u sheegay warkii nimanka iyo nimanka gaaleed warkoodii iyo xaalkoodu siduu yahay markii aan uga warramay buu yidhi ee inay dee nimankii guurayaan oo abisufyaan wuu fadhii kari waayey cabaar markuu meeshii joogjoogay buu xidhi waar ka soo rarta wixiina meeshani meel la deganaada maahe ayaan warkii markaa nebiga u dhammeeyey buu yidhi oo warkii iga dhammaaday ayaan haddana qarirtu dib u qarqaray buu leeyahay muhimadii uu nabigu ii diray calayhi salaatu wasalaam markaa soo dhameeyey dhaxantii unbaaba meeshii joogta halkii unbaaban qarqaryadii haddana ka bilaabay buu leeyay intii aan muhimadii nabigu ii diray ku maqnaana waxba maan dareemin markaan soo noqdayse qarirtu buu yidhi haddana dib baan dhaxantii ay beritu faalbasanii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam min fadli cabaa'a kaanat calayhi yusallii fiiha markuu arkay sidaan u gariiraya nebigu yaan u warramay ayuu maro uu sito uu ku tukanayey dacalkeedii uu hiwiyey buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo isaguna tukanaya nebiguna wuu tukanayaa xudayfa ibnulyamana nebiga dhinaciisu ku nabanya markaasi oo maradii nebiga dacalkeeda ayuu markaasi huwan yahay falam azil naa'iman xataa asbaxtu kamaan suulin buu leeyay aniguna inaan sidii unu hurdo ilaa iyo waagii ii baryey buu leeyay yani nebigoo salaatuleylu taaganoo tukanayu buu isusoo dhinaca uu yimi dabeetna intaan dhinac fadhiistu marada dacalka iga saaray buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam salaadiisiina wuu iska watay aniguna sidii baan u hurday buu yidhi markuu nebigu marada dacalka ii saaray ilaa iyo waaguu ii bariyey falama asbaxtu qaala qum ya nawamaan markii waagu baryey buu nebigu wuxuu igu yidhi yidhi waan hurdaayow kaca igu yidhi buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam qum ya nawamaan ayuu igu yidhi buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam waxa ka muuqata oo xudayfa bnulyamaan uu inoo warinayaa siday u ekayd wadcigu iyo sida baqe iyo dhaxan iyo gaajo iyo wax waliba u jireen iyo haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu amar bixiyo sida aanay macquul u ahayn nin saxaabiyuna khilaafo markaasi amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam imaam albazaarna suu sheegay wuxuu leeyay xudayfa markuu soo noqday markaa nebiga u imi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi tafaraqa annaasu can abi sufyaan فلم يبق إلا في عصبة يوقد النار وقد صب الله عليهم من البرد مثل الذي صب علينا wuxuu abu sufyaan baa warramaya wuxuu ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow meeshii baan tegey iyadoo dadkii kala dareeray oo abu sufyaan koox yar ay ku hadhay oo dab loo shidayo oo dabka dhabarka saarayo oo ilaahay dhaxan ku qubay buu yidhi nimanka sida ilaahay innagaba dhaxanta inoogu qubay walakinaa narjuu min allahi maa laa yarjuun buu ku yidhi laakiin inagu dhaxantan dee ajar iyo jannaan ku doonaynaye balaaya haysata iyagoo aanay jannana ku helaynin ee cadaabi kasii dambayso kaasba haysta buu lahaa ciidankii markaas abu sufyaan markii dambe uu amar bixiyo wuxuu bixiyey meeshani meel la nagaada maaha buu yidhi dee arke qala inaanay dhaafaynin khandaqiina laga tallaabi kari waa wararna soo baxay yuhuudda iyo sidii loo kala shegshakiyey amar buu iclaamiyey uu markaa leeyahay meel la deganaado meeshu ma aha ee guuritaan ha la guuro ayuu iclaamiyey dagaalkan waa ka ilaahay qur-aan ku tilmaamaya le waradda allaahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allaahu almu'miniina alqitaal wakaana allaahu qawiyan casiiza ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ilaahay waa celiyey kuwii gaaleed cadhadoodii iyagoo qaba baa la celiyey oo lam yanaaluu khayran baa ilaahay yidhi wanaagna may helin qorayshi dagaalkii uxunbay ka faa'iiday maxay kharash iyo nafaqadiiyo ku badatay wax allaaliya wax kale oo ay ka faa'iideen ma jiro iyo dhaxan iyo safar shan boqoloo kilomitira oo lug xaggaa marna loo socday marna xagga kale loo lugeeyey maka ilaa madiina intaa unbay faa'iideen laakiin wax kaleoo ay faa'iideen ma jirto ilaahay baa markaa wuxuu leeyay waradda allahu aladiina kafaruu biqaydihim kuwii gaaloobay cadhadoodii baa alla ku celiyey subxaana wa tacaala lam yanaaluu khayran baa ilaahay yidhi samamay helin wakafa allaahu lmuminiina alqitaal dhanka kalena ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay baa kaga fillaaday muminiintiina dagaalka oo waataynu hi dagaalka gebigiisaba dhowr qof ayaa kaga shahiidoobay oo leebabka iyo waxaa la isku ganayay unkuwa ku dhacday iyo hal nina baa la tilmaamaaba habar yahuudadii dishay inta kale qalcadda reer banu qurayda hal nina baa la yidhahdaba reexa baalkan wax lagu daqiijiye kusoo tuurtay dabeetana dusha kaga dhacay ninkaas baa dhintay waxa kaloo dhami waxay ku dhinteen leebabkaa la isku ganayey saa daraaddeed dad badaniba ma geeriyoon ilahay baa markaa wuxuu leeya wakafa allahu lmuminiina alqitaal wa kaana allahu qawiyan casiiza ilaahay baa muminiintii dagaalka kaga filaaday ilaahayna wuxuu yahayba alla leeyahy subxaana wa tacaala qawiyan ku xoog badan casiizan ay haaliban calaa amrih arinkiisana mid aan la jebinin buu alla ahaaday subxaana wa tacaala laakiin waxaa la laayay mu'minkii dhab ugu tiirsanaan laha yani dhibta maanta dunida taalle ugu badani waxa weeyaan mu'miniintu marka dhibtu haleesho yaynu ku tiirsanaa yaynu waxmoodnaabaa la isweydiinayaa laakiin waxaad mooddaa in badan in ilaahay baa la ilaabayo subxaana wa tacaala haddii ilaahay dhab loogu tiirsanayo oo tiirsimada alle waxay ka bilaabataa dee in wuxuu yidhi la aqbalo marka hore in la raaco oo jidkiisa la maro hadday taasi dhici lahayd axzaab isu tagtoo dhammoo dumin waxba may tareen waayo madiinaba dadka joogaa tobanka kunba ma gaadhaynin baa laga yaabaa qoladanna ciidanka dul joogoo dhan baa toban oo keliya baa toban kun marayay waxay ahaayeen axzaab rasmiya oo dunidao dhan oo isu soo urursatay quraysh oo dhan iyo waxay caga ku wadatay khatafaan oo dhan iyo waxay caga ku wadato yacnii qabaa'il tiro badan baa isugu yimi oo isu soo hubaystay laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa jebiyey siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam ku ducaynayey dabeetna markaas buu nebigu yihi sida xadiidkii bukhaari sheegayo alana naqzuuhum walaa yaqzuuna naxnu nasiiru ilayhim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaau wasalaam alaana hadda laga bilaabo buu nebigu leeyahy annagaa weeraraynoo dibcigii nooma weerarayso annagunba hadda wixii ka dambeeya bixi doona buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni istraatiijiyada dagaalo wal waxay ahayd muslimiinta oo inta meel yar lagu shubay markii hore soo firdhaday oo firdhadkoodii isugu soo ururay madiina oo haddana la dayn waayo madiine lagaga wada daba yimi oo madiine lagu hayo maalin walba in dagaal lagu soo qaado oo beder lagu qaado uxud lagu qaado khandaqa lagu qaado intaba intaba iyagaa la weerarayay haatan istraatiijiyadii ahayd in lasoo cidhib tiro way dhammaatay oo nin waliba ku quusay wuxuu samayn karayy awood ka badan toban kun oo dambe oo carabay soo ururin kartaa ma jirto toban kun maantay keeneenna waa kuwana waxba may faa'idin ee ay bil xisaar ku wadeen muddo ku dhodhow wax ay kororhsadeen ma jirto idan hadda wixii ka dambeeya waxa weeyaan nimankaasi jiritaankoodii waa la ogolaaday ee haatan iyagaa wax iska celi soo duuli doono saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam maanta laga bilaabo wixii ka dambeeya anuunbaa duulaya cid iigu soo duuli maysuu nebigu leeya alayhi salaatu wasalaam waana siday u dhacday markii dagaalka kani uu dhammaaday ee nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray ayaa waxaa bilaabmay haddana ee nebigu alayhi salaatu wasalaam uu iska dhigay hubkii oo magaalada lagu noqday oo gurigii uu musalamo joogo oo uu qubaysanayo ayaa jibriil yimid jibriil oo markaasi leh waqad wadacta silaax hubkii miyaa iska dhigteen malaa'igtii hubkii weli iyagumay dhigin waxaanu ku daba jirnaa ciidanka intiisii ka soo hadhay ee banu qurayda ayaan kaaga sii horaynayaa ee xagga banu qurayda u soo kac nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu bilaabay inuu dagaalkan galo reer banu qurayda waa yahuud qabiilkii kaga hadhay magaalada madiina labadii qabiile hore banu nadiir iyo banu qanuqaac labaduba waa kuwii xilfiga jebiyey qanuqaac beder dabadeed baa la kiciyey banu nadiirna uxud dabadeed waa tii loo ogolaaday inay qaataan wixii awrtoodu qaado hubkana ay ka tagaan saasi ay ku baxaan reer banu nadiir odayadoodii xoyay ibnu akhtab iyo isagoo halkan qalcaddanaabu ku jiraa waa qolada tan axsaabta soo ururisay nebigu calayhi salaatu wasalaam reer banu qurayda heshiiskii uu la galay waa kuwii buriyey markuu ninkaas shaydaanka ahi ka xoog batay waatuu zubayr ibnu alcawaam u diray sida xadiidkii saxiixu bukhaari iyo muslimba ku yaalla ay tilmaamayeen nimanka kale taarikhda qoraana ay sheegaan afar ninoo kalena inuu ka daba diro o yidhi soo hubiya sacd ibnu macaad iyo sacd ibnu cubaada oo ay la socdaan cabdillahi ibnu rawaaxa iyo khawat ibnu jubayr afartaa nin baa markii dambena loo diray go-aankii waa kii noqday un inay nimankani diideen haba yaraatee wax heshiisiina iyaga iyo nebiga ka dhexeeyaan calayhi salaatu wasalaam marka kan markii uu nebigu alayh salaatu wasalaam dagaalka ka noqday khandaqa ee hubkii uu dhigayna jibriil baa u yimi oo leh ma hubkiibaa idinku iska dhigteen anagu maanan dhigina waa sii socda xusnigoodii iyo xusuuntoodii xaggii qalcadahoodii baan u kacaya waana sii gilgilaya baqagelinaya ee la soo dagaal galo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi amar buu bixiyey ah inuu leeyahay man kaana saamican muiican falaa yusalliyana alcasra ilaa bibani qurayda riwaayadda bukhaari saas bay sheegaysaa ta imaamu muslimna waxay sheegaysaa falaa yusalliyana aduhra culamada qaarkoodna waxay ku jamciyaan yani min waqti ahira ilaa casarkiiba awaamirta la bixinayo kolba wixii ciidan yimaadaa lalahaa soco kuwii duhurkii hore waa la yidhi duhura tukanina ilaa iyo bani qurayda mooyaane kuwii casarkii yimina waa la yidhi casar tukanina ilaa bani qurayda mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam amara buu bixiyey markaasi inaan casarka ciidina tukanin ilaa iyo laga gaadho reer banu qurayda mooyaane saas bay ku soo baxeen ciidamadii muslimiinta koox muhaajiriintii iyo ansaartii ka mid ah iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wayse soo raaceen baa la yidhaahdaa kooxihii kalena saas bay ku soo socdeen waa maalintay dhacdo qisada tan ah dhexda markii la marayey oo salaaddii casar ay sii dhadhowda gabagabasii tahay ayaa saxaabadii badhiidhahan waryaanin dee casriyuu inaga tegey inaan tukanno qolana waxay idhahdeen may nebigu waa ku yidhi banu quraydo mooyaane meel kale ha ku tukanina labada qoloba waxay rabaan shay waaxida ah, inay amarka nebiga fuliyaan calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi casarka yaan lagu tukanin ilaa banu quraydo mooyaane laakiin sida loo fahmay baa kala gedisan qola waxay u fahamtay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta inay wakhti salaadu leeday wakhtiyadeeda in la tukanayo laakiin weedhan bay idhahdeen nebigu wuxuu uga jeeday degdega oo casarku yani haydinku soo gaadha un banuquraydo un ku tukada marka nin una casara tukanayo adoo banuquraydo gaadho mooyaane waxaa looga jeeda yani inta casarka ka horaysaba ka gaadhsiiya ina banuquraydo gaadhaan annaguna dee soo dadaalay wixii aanu soo dadaali karayni laakiin salaada wakhtigeedii ha laga bedelo cidimo odhane waaraan tukana bay idhaahdeen qolo u fahamtay warkii nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadii badh ka midina waxay dhahan maya markii hore yaa ku yidhi casarka waktigan tuko waxaa la yidhi nebigaa yidhi calayh salaatu wasalaam markay waktigaa gaadha casarka tuko maantana isagaa yidhi lama tukanayo ilaa meel heblaayo la taga mooyaane waa bis bay dhahay markii horena warkaa casarka in waktigan la tukado nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam maantana isagaa sheegay casar inaanu jirin banu quraydoo la gaadho mooyaane yacni daahirkii nas ka qabsadeen banu quraydoo la gaadho mooyaane casar jirin maantana isagaa sheegay wantaha alamr saasaan ku soconaynaa bay dhahay qole way iska tukatay markaa qolana casarkiisiibuu ku dhaafay si ay usii socdeen maqribkiina de isaga walba waa la jamcin karayo malaa dee safriya waxbaa lagu jira siiba bacda cishaai ilaakhira bay casarkii tukadeen yani habeen goor ah ayay casarkii tukadeen dabeetana kadib bay tukadeen maqribkoodii iyo wixii kale ay tukadayeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay labada kooxood kooxna muu canaanan waayo labaduba qasadkooda waxa ahoon inay nebiga aeecaan dan kale cid ka lahayd meeshan ma jirin ee labadaba dantooda waxay ahayd maxay inay nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam awaamirtiisa inay fuliyaan waana masaa'ilka ijtihaadigaa ah, waxyaabaha keena in dadku isku khilaafo naskaasoo kale sida loo qiimaynayo unbaa labada sheekh ama labada caalim laga yaaba inay sida loo sharxayo laba faham oo kale gedisa ka qaataan qolana madmuunkii bay qaadatay iyo nusuusta wixii looga jeeday qolana daahirkii bay qaadatay iyo naska muuqaalkiisa sare si uu ku jiray labada kooxood kooxnaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa canaanan laakiin bishari waa in dadku ay yihiin dad raba inay nusuusta fuliyaan iyo siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee aan dan kala lahayn qolada tani labada kooxoodba waxay rabeenuun dan kale ku jirtay ma jirin ee inay fuliyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisii laakiin amarkii nebigunbaa qolana u fahamtay in la salaad ba la tukanin meeshaa marka la gaadhun ha la tukado olan ay u fahamtuun in laleeyahay degdega ee salaadaha inaan sidoodii laga bedelin sidoodii uun laysaga tukan doono markay meeshii ugu yimaadeen nabigu alayh salaatu wasalaam warkoodii ay u sheegeen labada kooxood kooxna muu canaananin nabigu alayh salaatu wasalaam nimankan wax lala joogo oo agtooda la joogaba dagaalkii markuu bilaabmay xisaar baa lagu qabta muddaa xisaarkani socday oo muddo ayaa laga hayay go-doomin lagu waday muddada go-doominta yani riwaayaadka ahlu taariikhtu ay soo wariyaan waa qole waxay ku tilmaamtaa bil bay ahayd han iyo labaatan bay ahayd han iyo toban habeen bay ahayd dhowr iyo toban habeen bay ahayd waxaa la ysaga badanyey ra'yiga odhanaya dhowr iyo labaatanka inay ahayd yani dhowr iyo labaatanka inay ahayd ra'yiga odhanaya ayaad moodaa inuu ugu xoog badan yahay amsa wa ishriina leyla ra'yigaabaad moodaa inuu ugu yaro xoog badan yahay bishaasi nimankani ciidankii guduhu ugu jira hubo aad u tiro badan bay haystaan wax walba way haystaan muslimiintuna dhaxantiibaa sidii ugu dhacaysa waa waktigii qaboobaah laakiin nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu go-aansaday nimanka kan inaanay meeshan wada deganaanin in lagu hayo hubka godoomintan go-doomintaa markay muddo ku jireen ayay waxay oo ahaa ee markii horena inta badan ka warwareegay baa la ydhahdaa inuu heshiiska la buriyo markii ay shaydaamadu dhan walba ka mareenee dambe uu heshiiskii buriyeyna bay la tashadeen waxay culamaai taariikh sheegaan wuxuu ku yidhi waryaadhaheen miyadan marna caqli yeelananin yuhuude war saddex shay kala doorta inaad maxamed iminka diintiisa gelaysaan oo naf iyo maalba aad badbaadaan oo sidaasi aa ku badbaadaysaan naf iyo maal iyo caruur iyo wax cid waliba inay idiin badbaado diinta ammaanta qaadanaysaan waana ogtiin inuu rasuul yahay taa diida oo intaa dumar iyo carruurba idinku laysaan dagaalama seefihiinna oo galku ka baxsan yahay la baxa ilaa iyo kiina ugu dambeeya in laydinka laga dilayo yacni aaraacaynkaasuu tilmaamay baa la ydhaha dhowra saddex bay sheegaan waa saddexdiiba diideen habeen maydan jirin buu ku yidhi haddaba waxaad doontaan yeela haddii laydin ay isdhiibaysaan buu ku yidhi waa laydin layn waa yidhaaheen maya waa isdhiibaynaa isdhiibkiibay ayay go'aansadeen inay isdhiibaan markay rabeen inay isdhiibaan ayay waxay yidhaahdeen bal horta noo soo dir cid aan wada hadal la samayno abulubaaba ayuu nebigu u diray baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam abulubaaba muddo markii xisaarka nimanka lagu hayay caynkana bay is idhaahdeen malaha qolada xilfi wadaagga yara ahaydeen ayaa idin jajabnaan eh, doonta waayo qolyi hore la raray khasrajiyiin bay ayay xilfi wadaagga la hayeen qoladani waa aws reer banu qurayda aws baa la ah xilfi wadaag dabeetna waxay is idhahdeen nimankan malaa wuxuunbaa ka heli doontaan waxay idhaahdeen noo soo dir bal nimaanu la tashanno marka hore abulubaaba ibnu cabdilmundir baa loo soo diray saxaabiga la idhaahdo waxay idhahdeen bal noo warrano haddaanu isdhiibnoo kale maxaa maxamed nagu xukumi doona ma u hogaansanaanaa amarka maxamed alayh salaau wasalaam haabuu ku yidhi fartana luquntuu u mariyey yeela nebiga amarkiisa laakiin amarku waxa weeyaan in ehm, laydin laayo ayuu tilmaamay waxaa la yidhahdaa abulubaaba wuxuu dareemay inuu sir nabigu leeyahay faafiyey ama inuu ehm, heshiiskii inuu jebiyey dabeetna wuu iska noqday wuu iska tegey baa la yidhi wuxuu isku xidhay baa la yidhi tiir ka mida tiirarka masaajidka wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisu halkaa iga furan mooyaane oo toobadayda uu nebi maxamed aqbala mooyaane dib yeeli maayo waxaa la yidhahdaa nebigaa loo sheegay calayh salaatu wasalaam looma bixin dagaalkiibaa sii loo waday waxaa la tilmaama zubayr ibnu alcawaam baa qayliye iyo koox la socoto katiibat aliimaan aan dagaal gallabo nimankii uun baqa ilaahay kusii riday yuhuud waxay idhahdeen waa isdhiibaynaa waa isdhiibaynaa waa la xidhxidhay markii la qabtay ansaar raggii gaar ahaan xilfi wadaagga la ahaaye waxbaa u yaraa niyad jileecay dabeetana waxa ay yidhaahdeen yani kaanama ay doonayaan sidii qolyihii horeba dee loo galay in iyagana kuwooda loo galo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ma ogashiin odaygiinna inaan madaxuga inuu xukumo way aqbaleen waxaa la ogolaaday markaa sacd ibnu mucaad inuu xukumo sacad ibnu mucaad waa saxaabigii ducadiisii aynu hore usoo akrinay ku ducaysanayay ilaahayow haydili inta reer banu qurayda iyo inta quraysh dagaalkeed yani wax ka noolyaama way sidatan usoo duulayaan ilaahu nafta hayga qabanun buu ku ducaysanayay wuxuu kaloo ku ducaysanaya ilaahu naftu aanay iga bixin reer banu quraydo ishaydu ka doogsata mooyaane wuxuu kaloo ku ducaysanaya la dhaa ilaahay haddii uu arinkaasi u dhammaado in ilaahay nabarkiisa kan markaasi uu qarxiyo uu shahiidnimo uu qaato wuxuu ka mid ahaa khandaqa raggii ku dhaawacmay leeb baa lagu soo ganay dabeetana dhudhunka mudo xidig buu gooyey adugu dhaawac buu ahaa dhaawiciisana nebigu calayhi salaatu wasalaam sacd ibnu macad wuxuu geeyey masaajidka masaajidku khaymo yar saasoo kaleu meel u waagaaray markuu meel yar u weegaarayna halkaasaa la dhigay sacd ibnu mucaad halkaasuu jiifayey oo nabigu calayh salaatu wasalaam ku marayay salaadaha markuu ka baxo uu ku eegay yani masaajiddu cahdigii nebiga shaqooyin badan baa lagu hayay sia kuweennan iska yara cidladaa may ahayn xataa dumar baa deganaa islaantii masaajidka fiiqi jirtay masaajidka nabigay deganayd calayh salaatu wasalaam oo yaro khaymo yar ay ku dhexlahay dhaawaca la dhigayo oo yani saxaabiga kan dhaawaca meeshuu nebigu dhigtay calayh salaatu wasalaam masaajidka gudihiisa sacd ibnu macaad baa loo diray haa baa la yidhi sacd ibnu macaad baanu ogollay xukunkiisa sacad baa yimi oo nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam sacad baa la keenay oo hareeraha laga maraya baa la yidhi oo dameer yar lagu soo qaaday ilen socon kari maaye nebigu markuu sacad yimi wuxuu ku yidhi quumuu ilaa sayidikum waarukaca sayidkiinii buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam riwaayad baa sheegta qumuu lisayidikum laakiin waxay culammadu inta badan yidhahdaan tanbaa fiican qumuu ilaa sayidikumka yani salaan ma ahayn yani laysu taagaya waxay ahayd u kacoo dee soo dejiya oo ka keena ninka dhaawaca dameer ka soo qaado soo dejiya waa la soo dejiyey sacd ibnu mucaad wuxuu yidhi saa la sheega ilaahay rasuulkiisiiyo ma sacad xukumkiisaa dadkao dhamme ogolaaday ha oo reer banu qurayda sacad xukunkiisa lagu fulinaya ha oo muslimiinta sacad wuxuu xukumo lagu fulinaya riwaayadka qaarkood ee ahlu taariikhu sheegaan baa waxay dhahaan xataa wuxuu yidhi waa ilaahay rasuulkiisa iyo maanta sacad xukunkiisu maca nebi maxamed waa ku fulaya oo meesha sacad unbaa xukunkiisa la qaadanaya haa baa la yidhi hareerahay ka soo galeen qolyihii markaa oo reer aws ahaa iyagoo le dee khasrajiyiintuba kuwii badbaadiyey qolyahoodii iyo magaalada ka saaray u samafal maanta nimankaasi aynu xilfood wadaaga ahaan jirnay saacadna wuxuu lahaabaa la yidhi ana lisacad an laa taakhudahu fi llaahi lowmat laahim sacad maanta wuu gaadhay meel aan mid wax canaanta canaantii aanu ilaahay tiisa uga weecanaynin maanta halkaasay iga joogtaa buu leey mid wax canaanta canaantii meel aanan ilaahay tiisa uga weecanaynin ayaan joogaa ilaahay waxaan ugu ballan qaaday buu yidhi ilahi waxaan bari kaaga ahay banu qurayda iyo xilfi wadaageedaba mar haddii aniga maanta la ogolaaday inaan xukumo waxaan xukumay buu yidhi intii nin dagaal gelaysee dagaal ku jirtay in dil lagu qaado dumar iyo xoole iyo hantiyo waxa kale ay lahaayeenna in la qaato muslimiintu ay qaybsadaan saas baan xukumay buu yidhi nebigu calayhi salaau wasalaam wuxuu yidhi markaasi laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi min fowqi sabci samaawaat waxaad ku xukuntay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tuu ilaahay toddobada samo korkooda kaga xukumay yani waad asiibtay buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xukumka sacaad fii gaayat alcadli walinsaaf buu ahaa waayo nimankani waa mujrimiyu xarb waa niman buriyey ballankay nebiga la galeen iyagoo ballanku ahaa in madiine la wada difaaco intay ciidankii muslimka ay heshiiska lagu wadahaa in la wada difaaco madiine ka baxeen ayay kii kala soo raaceen dabeetana waa la qabtay waa waxa maanta loo yaqaano xataa alqanuun alxadiid mujrimiy alxarb cafiska iyo xukumka maxaabiista caadigaa ah ma laha lama yani askarta caadigaa ah sida loo xukumo looma xukumo walidaalik ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay waxaad ku xukuntay xukumkii ilaahay min fawqi sabci samaawaad kaga xukumay raggoodii oo dhan waa la xidhxidhay waa la ururiyey guri uu lahaa daar bintulxaari gabadh reer bani najaare gurigeeda ayaa laysugu geeyey dabeetana koox koox baa loo soo saaray madaxa laga guray riwaayaadka saxiixi waxay sheegayaan afar boqol oo nin in la dilay afar boqol oo nin oo yahuuda oo reer bani quraydaa in la dilay waxaa badbaaday bay yidhaahdaan dhowr nin oo islaamay iyo wixii time laga waayey waxaa la eegayay wixii yar yara caanayna usoo baxday bisqini kaygu soo baxdayna waa safka waaweynku raacayay kaantima halkaa ka soo bixinna safka yaryarkaa lagu darayay dabeetana wixii yaryaraa ee da-doodu intaa ka yaray iyo wixii islaamay ayuunbaa laga sii daayey in allaaliya intii kale waxaa lagu qaaday dilkaas midhar bay sheeg sheegaan nimanka ikhbaariyiintii ay ku tilmaamaan amni baa la siiyey waxoogaa midhana bay sheegaan iyana ma badna hadday midharkaasi jiraan meeshaasi waxaa ku gebagaboobay dagaalkii banu qurayda iyo nimanka loo yaqaano khandaq ama ghaswat alaxzaab markii dagaalkaasi uu soo gebagaboobayna ilaahay sacad ibnu mucaad ducadiisiibuu u aqbalay khaymadiisii baa lagu soo celiyey muddo yar markuu ku jiray eh, taambugi yaraaye masaajidka ugu dhex yaalay markuu muin yar ku jirayba waxaa dilaacay xidid xididadii ka mida dabeetna dhiig baa ka soo burqaday dadkuba ma ogeyn kuwii masaajidka iska fadhiyunba arkun dhiig dareerayo ka soo baxay waar waa maxay dhiigga meeshan dareeraya unbaa layidhi war qoladiina khaymada ku jiraa dhiig baa idinka yimi baa layidhi dabeetna waa la eegay waa sacd ibnu mucaad oo nafta ay ka baxday xadiidka صaxiixaynka ku yaalana jaabir ibn cabdilaahi waa ka tilmaamay inuu nebigu yidhi calayh الsalaaةu wasalaam ihtaza carshu الraxmaani limowti sacd bni mucaad carsh raxmaan waxuu u gilgilmay geeridii sacd ibni mucaad buu nebigu yidhi calayh الsalaaةu wasalaam yani manqabadiisay ka midtay imaamu termedina waa ka saxiixiisa isna ku warinaya markii la siday bay qaar munaafiqiinta ka mid ahbaa waxay idhaahdeen warya fududa miyaan meeshii waxbaba ku jirin oo kale dabeetna wuxuu nabigu ku yidhi alayh salaau wasalaam ina almalaaika kaanat taxmilu malaaig baa siday yani fudaydkana dareemaysaa idinkaan culaysku idinku dhacaynin waxaa siday malaaig sacd ibnu mucaadna halkaas buu ku shahaado qaatay waxay sheegaan culammadu wax kale dumarkii reer banu israiil meesha ku jiray hal gabadha iyada la dilay bay sheegaan nimanka ikhbaariyiinta ahi gabadhana waxay yidhaahdaan waxa loo dilay qisaas oo khalaad ibnu suwayd saxaabiga la odhan jiray bay ku tuurtay maxaa la idhaahdaa bahalkii midxin ayay madaxa kaga soo tuurtay kaasbaa ninkaas baa midxinkaasi u dhintay ninkaas gabadhaas iyana waa la dilay baa la idhaahdaa intii xisaarka lagu jirayna muslimiinta nin baa abu sinaan ibnu muxsin cukaasha cukaasha ibnu muxsin saxaabigii la odhan jiray nima walaalahaayeen ayaa isna ku geeriyooday baa la yidhaahdaa abulubaabana meeshiisii wuxuu iskaga xidhnaado tiirkiibana waxaa soo degtay baa la yidhaahdaa nusuus sheegaysa toobadiisii dabeetna waa loo bushaareeyey isagana waa laga toobad aqbalay saas buu kaga baxay isna ilaahay subxaana wa tacaala uu toobadiisa ku aqbalay dagaalka khandaqu dhammaantii inahaasbuu ku gabagaboobay nashaaaadka kan iyo aswa xudaybiya udhaxeeya waa nashaaaad aan insha allah sii badnayn mar kalaynu ka warrami doonaa wallahu aclamu bilahi towfiiq